وعتبته وعتبته ثلثا ذراع تقريبا صاحا وإلا فلا يصيح وman kafal kofki salla huwa manka tukado daakil alkacbati kacbada dhahdiya katukado wastaqbala huwa manka gaabilo jidaaraha jidaar alkacbati kacbadi darbisha gaabilo o baabaha wastaqbala baabaha baab alkacbati kacbadi ilbaalsha gaabilo baabkaaso almarduda la radiyey laha celiyey aw ilmaftuuxa baaba almaftuuxa gaabilo wactabathu ctabat lbaabin ahaa sulusa jaraacin sudunki lamidi sulusan eto taqriba min taqriibin saaxa dalika alistiqbaal gaabilow kaas ansaxeelay wailaayo in lam yastaqbil jidaara hadin gaabilne waw baaba almarduudan gaabilne yani wailaayo in lam yahay falaa yasixu markaas falaa yasixu listiqbaal gaabilow ki falaa tasixu salaatuhu wailaayo in lam yastaqbil maadukira laa si hadi laha sheegi hadisan gaabirna falaa tasicu salaatu salaat lmusalim ancaas wain kana bimakata wa baynahu wain kana hadii haado musaligi bimakat ahaad wa baynahu bayna alkacbatina xaailun dergteed iyo xaailkaasoo khilqiyun abuurang nisbey o daarin kohadarisi yani waakay daariyun kohadarisi binisbey falahu falilmusali mayleya alijtihaadu aleya fain walaha kidijiyo micraabahu micraab almusali musali micraabshi cala lciyaani aragtinya korsheedi kidiji sala tukde ilayh ila lmicraabi abadan tukde waman gaaba lanki magnaado canha can ilkacbati kumagnaado faakbar an kabrahu manki sikatum biha bilkacba kacbadin an kabro maqbula riwaayatin haal mankaaso yeye lan riwaayadis laakbala wey an mushaahadatin aragtinya ishanan ku kabro wajaba qabuluhu qabulu man mankaas abalow sheye waajibe wakada mil dakan oo kaliya yajibu may waajibe ytiaadu micraab micraab iskadaw shay waajibe bibeledin beled micraab shay looskadaw qaryatin tolo micraab shay agtolo badadaayo dariguha darigulqaryati qaridiyade han maraayan badadaaya wa kulu makaanin makaan kasta sala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulka tukaday ila ila makaani makaankaas intukuday wadubida mawqifo mawqih yani wa kay mawqif nadi nabo makaana surishayna lakoobi mutacayan makaankasoy kiceen waa ini lagaabil walaa yajtahid huwa shaksiga misihaada fihi fi lmawdici ma fihi fi lmakaani makaankaas bishay misihaada laa bitayamuni midigashan misihaada walaa bitayasirin bidaysidom misihaada wayajtahid huwa shaksiga ijtihaade bihima bitayamuni watayasur yak ijtihaade fi ayrihi ayr mawdic mawlagaas eyrkay min almaxaarimi mexraabyaale eh wain lam yajid man wain lam yajid huwa shaksigaihe manhel yukbirhu amankan kabraayo hu shaksagan kabra can mushaahadatin aragtinya kacbadi waaton tajarterawn kabra din helaan ijtahada wamankaasa ijtihaaday bidalaaili daliilyaal iya ijtihaaday waay fain lam yacrif huwa manki adin kastaan fahu kana huwa manki iya acmaahin dool iyo galada saarsade wain tayaqana hadi yaqiniyo yani waki masala alkadaaf yaqyaqini bacda salaati marki salaadi tukadi bacdisha yaqyaqini bilijtihaadi ijtihaadna ka tukadi bacdisha hadi yaqyaqiniyo aada salaata salaadi anage wayundabu maylu sunaayay lilmusali ki tukada ilahantis maylun sunaaya an yakuna musali ini haado an yakuna laywaay an yakuna ini haado lasunaaya bayna yaday yaday musali kan tukadaay horti sutratun astur ini haas hulusa diraacin dhudunki lamid hulusan haadaan o yabsud yani wa kahen sidiye musala makanat musalan masaliya fisade fain ajiz hadii aajizo masala aajizo bulugaadi ayn ku aajizon haba jiidide haban jiido cala halaثati adrucin sidadodon korkeadi jiidin jiidide fayaxrumu fa xiinaidin yaxrumu lmururu maraw iya xaaranagde markaasoy xiinaidin waktigaas wayundabu may lasunaayay dafcu lmari ki maraay difaacu shay bila sanikiise lalka difaac iya lasunaaye وayزid badr الحاaجة وayزid yani yani وayزid ziyaadiye badr الحاaجة siya ziyaade wa hay kasaar nanga وayزid dafc الmaali ziyaadiye badr الحاaجati haajadi gadarshe kasaarigi ahorari oo kale ay maata huwa maarigi hadi ki meelaha maraasilin reebay hadi dhimado kasaariyamidaydandada horari oo kale adiln fahuwa adiln adar adil waay dhiig milaw mana fain lam yakun fain lam yuujad sutratn astur hadi lang heln fo tabaacada huwa shaka i fogaado canha can sutrati kufoga kuriyal maruro maroyalkaade markaas walaysa lahu lishai shaigi male adafcu yani lahu limusali male adafureego male walaw wajada fi sain walaw wajada lmusali hadii helo walaw wajada shau lewa shaigi hadii helo fi sain saflatis hurjatan bogadi kal fala falishai mailay almaruro maroyalay liyastura sin alfurjata bokaso in asur ee musanif raximahullah may faliya may kadhajarni baabo istiqbaal qibla kadhajar qiblada gaabilo keediya kadhajarni qiblada la gaabilo may ay tay shardon lisixati salaat wahuwa istiqbaal qibla shardon lisixati salaat ila fi shidati lkawfi waila fi nafli safari lamadaas ala kureedi taasaa kadhajarni kolka yani qibla gaabilo kiy weli kadhajarni waman wafalgoki salaahu aman kutukudo dakil alkacbati fi lkacba kacbada dhahdiya lanki kutukudo wastakbalahu amanki gaabilo jidaaraha jidaar alkacbati kacbadi derbishe gaabilo o baabaha baab alkacbati kacbadi ilbaabshe gaabilo baabkaaso almarjuda la radiyey baab la radi gaabilo aw baabaha baab alkacbati gaabilo baabkaaso almaftuuxa lufri wacatabatuhu catabat lbaabi baabka dirtaanshay nahaal thulutaadi raaci ludhunki lamadiisulutaan bidiraaci adamiya la fiiriyey dunki lamidi sultann dirsaankasoyn masalan kacbadi dhaadiya galel markaasa may gaabilay ma mae eh may gaabilay ilbaabshe oo laaceliya gataan mae eh may gaabilay ilbaabshe furuno laakin ilbaabka hortis casabada sudaanka dadban dhudunko marki sedmeelkuel labadis meelod oo kale wala eh anasa gaabili may la diiday yani kacbadi datiya ah, galo reer binaan ilbaabkina furunya hortun walban lahayne dawkakadheganyi walqaabil harba male markaas ulutaa diraacin walqaabil sangadisudaabil hadda suloogi kacbad may bu aha ulutaa diraacin ba mea ilbaabshe ilbaabshe garingaralka kormasi kal malka diro marki galantasada ertoob taabadaas ilbaabka markaasa taabadaas yani waa kay taason kacsi ilbaabshe koranjar kolkan lankiyoona galaw jarinjari walaakigala mahayn lankasigal malka galako dheertaas ilbaabshe laakin laala kadhigo manaa tamasasheekatukaagla ilbaabki kacbadna kikaabilo ilbaabkasna furanyi mis yani catabat catabat lbaabi baabka dirsaansh dirsaanka maylere ilbaabka orkis walaagosulinka jadaba catabat lbaabi mafulusaa diraacinilunki lamadi sulusaan ay kaabilo taqriban min taqriibin suru dhawen adin kobson lamadi sulu yani sudunko lamadi sulusaan walgarti minyisa oo kale wama dhigaayo taqriban wa saxa ficluhu ficlu lmusalli musaligaasay falaw shay an saxelay salaadi saxiilay kacbadi dati makatuknay ha garbe magaabelnay ha ilbaabki hirnay magaabelnay ha ilbaabka ki furany madrasaankas magaabelnay ha saca salaatu lay saca ficlu ficlu musali musaligi ficil shay an falmadaaru asalka maylay wa calaa an yastabila huwa shakig ina gaabilo shayan shay gaabil shaygaas min ajzaiha ajzaa kacba kacbada juziyaalka shay kumida ina gaabil shay yablugu diraw tulusaabiraaci diraw wailaayo dhegeg wailaa in lam yastaqbil huwa musaligi hadii kacbadi ninka jiro waana gaabil ma dukira si adila sheegen gaabil derbi kacbadi derbishedatiaka jaro kutukudaay derbina magaabilna ilbaab oo kataran magaabilna ilbaab furano laakin asabay sulusaa dilaain salayton magaabil yani falaa tasixu salaatu kaas falaa tasixu salaatu salaatuma mankaas way salaadismaan taasahay wain kana huwa shaksiga dihaado bimakata maka dihaad wakada bigayriha min baabi awlaa maka ma e eh, keyrka lankidiron min baabi ulu aha wa baynahu bayna ma manki gobadisi wa bayn alkacbati xaailun teedeye xaailkaas oo khilqiyon abuuraw lang xaail khilqiyo ilahay ka abuuriya dhatan jar ka jabalin oo kale buura dhatan jar kacbadii sadafioba buura ka jarta xaail oo khilqiyo ilahay abuuriya walataa galay ma e eh. o yani waa kay baarion xaailun wa baynahu bayna ma wa bayna alkacbati xaailun teedey xaairkaas oo baariun ko hadarisiye mislatio may kajire teeda kajire teed kasna teed hadarisiyo wal adi dhis oo laka dhistay guryaha dhatan laka dhisi oo kale wa kacbadii dhatan kolka musuub maaragayma falaw fari shasi shasigi maylaya yani alijtihaadu ijtihaadiya leye hadi lang akhyaare binin kabraane cilmada in kabraan kacbadan tajartehen takaabilan oo akhyaare laka kasugnya oo ogba hadii nin kabarna markaas way ijtihaadee lilay mana unta roogdo oo kale kacbadiya idatumega kajarte waladadiaso kalo mee eh. bes isihadas unta meho bartmelaso wailaa gadama gayrahu hadi lan khabira waay markaas isihaade wain wadaca hadi dijiyey markaaso shaksigi wain wadaca shaso shaksigi hadi dijiyey micraabahu micraaba shaksi shaksiga micraabsi hadi dijiyey cala alcayaani cala lmushaahadati aragtinya korsha kadiji kacbada micraabsi lay katoosisay masaahid marka dhisaay aragtinya kacbadaba fiiriyaay katoosiba micraabki bes hadi sidaas ma aha sala huwa shasiga tukada ilayhi ila lmicraabi an tukada abadan weli sheega walaa yuciidu lmucaayanata walaa yani waa kaysaasu waa itihaadiyonayo mucaayana walaagasa mahanagaw kacbadi waasantajarta ha hata qaabila i ijtihaaday walba mahanagaw ki hordhaan usuka kacbada fiiriyaay katoosisidi rasan wali hadirisi mangaaba weela markaas usufiiriya makatoosina ha sala ilayh ila lmicraabi antukadaaba damba waman gofal gofki kaaba magnaaday canha can lkacbati kacbadi kumagnaadi faakbara nkabray hu manki sikatun gof akhiyaare nkabri biabi lkacbati nkabri kacbadi wahaa waa ko ntajarte erimana lang akhiyaare nkabri hala kawnihi maqbula riwaayati hal ay riwaayadkoola akbalaw lankakin kabra inmay bua lang maqbul riwaaye maqbul yani waa kay riwaaye iyo yani cabdulriwaaye iyo cadlushahaadiya lishareraay lang oo maqbul riwaaye e yen kabri ey maqbul riwaaye maanaa lang xadiiskay la akbalaw maqbul riwaaye maligsheede lang wali sakin wiriyo bad akbalaas may kumid e lang baalig e caaqil e caadil u mana maqbul shahaado kool eraajir laa maqbul shahaada ma eh maqbul shahaadi maqbul riwaaye may shalaina maqbul shahaado may kuwa miglu lang baalig eho caaqil eho waan caadil eho migl e lafade maqbul riwaayo deron bilamayso dhon hadiska oba kiwrid wal barele maqbul riwaayo saasa kali mana odoonko i bilamayto i awlaado yar yar oo kali maqbul riwaayo derehano unugo yar dhon hadiska oba wal akbareele mana maqbul riwaayo lang ekin sheegi kolkon balig e caaqil e caadil e migil haadoy bilan haadoy lankaasa kari kacbad inta jarte inta katoos sari ma bes adi lankaaso in khabara an mushaahadatin alfadade yani mernay maqbul riwaay wahuwa baaliun aabirun cabdul laa maqbul shahaadati me langmigil ho ahaaday mal eraw maqbul shahaada malfadaw fatubal lmaratu warabig wata odoomayto odoonko iyo bilaamayto dhon wal maqbul riwaay ayin wal akbalel yani wa kayfain wa man gaaba nanki magnaada an ilkacbati kacbadiisi kumagnaado faakbaran kabrahu mankin kabro tikatun wafakyare biha bilkacbatin kabr maqbul riwaayati riwaayadi iskood aqbalawna haal isagagu suge an mushaahadati an mushaahadati mushaahadati sigati sigagaasoy aragtinyidisnan ku kabar aniba aragay kacbad intajarta ka erg laa an ijtihaadi aniba ijtihaaday intajarta malfado aniba aragaayo intajarta saasan kabar ma wajaba may waajibey aleyhi alama manki aaibkahay may kawaajibey gabulho gabolo maqbul riwaayati ama gabulho gabul sigati wafkay akhiyaartaha aqbal sheek waajibe wakada mil da kan oo kale may lamid ah oo waajib ah ini lag aqbalaw yajib wakada mil da kan oo kale yajib yajibu may waajibe ictimaadu mixraabin micraab uskatinyadiisya waajibe micraabkaas oo bibeladin fi beladin beled bishay kasugnaade adigi baadiyaka koytay ibladi meel jarto wareertay katuhaysi laakin magaalaba masaajidki al magaalada micraabsha bateegay micraabkaas ma hadi fadaas galbaga islahaa ma meraabkan may kaofuran katoosin islaha wareesnaa hadi fadaas ma e kanba kifilana sula gaabilas ha yani saas way wakada saas oo kale yajibu may waajibey ictimaadu micraabin micraab iskudawshay micraabkaas oo bibeladin fi beladin kasugnaadi o garyatin fi garyatin tuulafisa kasugnaadi garyadaas oo yakturu badada dariguha darigulkahay garyati garyada fi one maraa in badadaw mana may welay fahuwa micraab kusuge oo tuulad kayaaln magaalo kayaala bimanzilat lkbaari can cilmin ad oo cilmalakin kukabray kacbada tajarta lakaheri taasa lamid atalilay mana ijtihaad ma binaawalilay oo marba micraabkaas meliyaar micraabkaas ijtihaad ma binaa laakin sayaati anahu yajuusu fi almaxaaribu alijtihaadu yusratan wa yumnatan laa jihatan maya laakin micraabka may binaawa micraabka marki sidan dhisanyi walaawayar midib oo kalen badat mis walaawayar bido oo kalen badat binaawi masala mana micraabka amla sidee walaago yar geed geedsa hoobka gal walaago midig kubada sooka mise badan kubada sooka micraabe may jiraan oo kale masalan cala sabiili misaal misaai saas oo kale laamadka toosano waan walaago micraab shay sadeewa saraaso jarta mana kalku midig haan walaagon kubada ama bidhaan walaagon kubada isku binaawta kan sidee oo kale wa kulu makaanin makaan kasto makaan kasto sala nabiy nabo tukaday sala allahu alayhi wasalam ilayhi ila lmakaani makaankasan tukudi meel al meeli rasuulka baan tuka tukuday inta qaabililkeer wadubida mawqifuhu mawqifu nabiyi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay makaan istaag shayna la labdiyay inta rasuulka soo tukidi inta qaabililere saasa labdi makaan kusuge e eh, mutacayinun huwa makaankaso kiceena meelkalmanku ilada korto may weli fahuwa makaan kusuge bimanzila bimanzilati lmucaayanati aragtiyo booska istaaganyi adoo indho kacbad kahayso yar mideg maa rasuulka inta kaabil malkerniha meelin meel lafis ma aha helay kaabidaas meelkalan kubaakosalii walaa yajtahid huwa shaksiga ma ijtihaada fihi fi lmakani makaani nabi law meeli katukada munka ijtihaadayo laa biyama bitayamulin mid geysado munka ijtihaada walaa midinku midigun kubadada meera walaa bitayasudin bitaysadona munka ijtihaada waay wayajtahid huwa shaksiga ijtihaadeed bihima btayamuni watayaaturi yakisihaade wayجtahid huwa shasiga kiistihaade bihima bitayamuni mid geysado iyo watayaaturi bidhaysado yakiisihaade ante fi ayrihi ayr lm yani wa kay mraab mraab eesmaya fi ayrihi fi ayrihi ayr yani wa kay fi ayrihi ayr lmakani makaanki rasuulka keersa oo min almaxaaribi mexraab ale alati fi lbuldani walguraa kusugnaati mana exraabyaalki magaalooyinki tuulooyinka kusugnaati ini midgeedi ini bideed walaagayalado kor laakin mawdacgi rasuulka makuilado kortu wayaysahidu yani saas ay wayaysahidu wa shasigiisyaade bima bitayamuni watayaasuri midgeysdo ibidhaysdo yakisyaade fi gayrihi gayri lmawdici ama fi gayrihi gayri lmakaani nabi naba booskishay keyrta kisyaade o min almaxaaribi mexraabyaale eh micraabe oo magaalooyinka yaalaan midig walaaga nku baday bid walaa nku baday weelo korel laakin makaanki rasuulka tukdilkare waan mutacayin nagadi la lafdi meelkale midig ibidin bada meel korka wain lam yajid huwa shaksigatinmanhel yukbir huwa mankan kabrahu shaksigan kabra an mushahadatin arkinysen ku kabra unhelna wamucaayanatin waay lankacbadi ani barge intajarteraayo in sheego waayo dawele markaas hada huwa lankini wareerkanyi meel jarkaswailan sheegan waay ma ijtaada huwa man kiisiyaade bidalaaili daliilyaaliya kiisiyaade dalaailaaso almusilati deersiyaaya ilaa macrifatiha macrifat lkacbati kacbadi kasoosha deersiyaaya mira kiisiyaade wa agwaaha aqwal yani waa kay dalaaili daliilyaalka oo kacbad meel jarta lanka ijtihaada sanka hoog badanna algobobo algobobo hedi gobob leeraay waay yani waa kay kaaso gobobkaaso gobobka may kateeganyaa jiraabodka oo kalta hidigabaw baadidiye walkadareme intama e yani waago hoobad firir hidiga wiin yaa kubahe hidiga suya godob leere mana kolka hidiga suga e may katoosanyaa kacbada katoosanyi kacbada korshe iya katoosanya leersirishay kolka hoob dhibladeeda kasuaysa kaasa kisihaada walida kisihaad kaasa inka hoog badan waxyaalo kale lakisihaada may kumid aha yani dabeelo oo kalse kumide yani saas dabeelo mila dhowdaarto fiiriyaas ilir mirakubaaso fiiriyaas milin dhihayso fiiriyaas yani waka dabeel milin sootaga iyo jilal amantiasa dabeel milin soota fiiriyaas idige fiiriyaas godobkaasa fiiriyaas mama kalku ama samijarka hoobka kaganamaha meelyarajan tukudaas res hay saas wa salaadan saxinagadaas milasan tukudaas hadmay lay sheekh kollay sheekh reer ciraaq lay hoohayin meeray faman carafa lanki kasawhu alquduba godobka kasaw jacala weelayhu godobka fi lciraaqi khalfa udnihi lyumnaadi dhegdis midgeed gadaalshee weele wafi misra hoob roogon kalfa udnil yusraa weele wafil yamani hoob roogon gubaala gubaalataho yaman hoob roog koofuru nutay oo kal wa baafilkan haddaa kubeegda wafil yaman yaman hajar koofur kun hajar mana er koofur dhon kolkan yani isaas wa wafil yamani lakijaran usul gubaalatawa weele macruuf ad baadi oo kal markas roog hiraabadka ulaad marki laakiyaayo yani waa ka hiraabadka ulaad laakiyaa waago hoob fil hidigaas wiin aragaas mana iblada katoosan kaaso gomayleray yani godob yelr godobkiyada godobkiyelr kol hidigaasoy oo kale lanki koofur oo kale jar waaankabahe kolkan kaasalkiisyaden wafi shami lankiroogon waraahu gadaalshe mare mima yali jaanibahu laysar walilari saasalan firl fain lam yacrif hadin kasaana jeed lanki oo kacbadi meelta torto kas waay langin sheegon waay arkinyin sheegon waay ijtihaade walerjeed ijtihaadki bakas waay hadan fain lam yacrif adinkasaane ha adalaaila lanki waragsiya musaafir ameerkadui jarto kasua daliiliyaalki langoona hadda aragtinya an sheegan waayo micraabna waayo fain lam yacrif adinkasaane adalaaila daliilyaalankasaane daliil oo kacdadi meel jartlakikasawba makasawlanki o mismee kana huwa manki adi daliil kasa fadina kana huwa manki acmaa fahaadilan walaraw ma eh meel hadus ad keeslaayo idin meel kubasikasawma eh kana acmaahaas markaas alata hua mankaasoy saartade basiran langol aragaa saartade mana si kasan e langol araga oo macrif daliil kasta oo akhyaan e ibrow anahindoola bahan isle an wareerayna adiib oo daliilya kasaas nin fiiriya lay nin fiiri ningu weydiib kacbad meeljar inta jartoo ber ahana tukiyo saasu sigias ku saartade saasu siga kiride ka saartade way hadi yaqiiniyo geeka ijihaadi dehe meelo yani waa kainbasi gefi kolka sawele meelisan tukadaay waa oob salaasuba lakutabay waa kibariri meel meelisan tukadaay barida kukunti sawele kolka gefa arag waintayakana huwa shaksigi hadi yaqiniyo alkhada'a gef yaqin ame bacda salaati salaadi markiisu tukadi bacdishe gef yaqin layna katukadi salaada bilitihaadiya katukadi itihaadi amana intijartaysara kolka meeliyan tukadi meeli sooda intukadaay baridina kubatkido kulkas hanagd maha acada hanage tilka salaata salaada saase hanage may welmen adaasi meelisuntukudaa ini barahayti ini orsahay ini koofrahayti an adaasi bes walkuntukuda hataa kanage a wayundaw maylusunaaye lilmusaliin anka tukadaw maylunsunaaye an yakuna ini haada lusunaaye bayna yaday yaday lmusali kan tukadaay hortiis sutratun astur ini haada lusunaaye tasturhu ama yamuru amaamahu lankusortismar fadahay wa suraas mana sutr inihaad lanka musanigmaylusunaa inihaad ka hortis sutr inihaad o oh, asfuraaso lang ali lankihamaraw waana sutrada mayli fadey wayusanu maylusunaaye sida axaadiis hadeeyayan aylan axaadiis ilayn haninsaraha ilinin guriyahay an yamiila inig iloo haa sutrada ku eelad ilaa jihati yamiinihi yamiin lmusali musalig midigdid jeedi eelad o oh, yasaarihi yasaari lmusali musalig yani bididisashan eelad derbugn hoos kuturkuaas kitoose malakutoosa walaago inimidganan kubadade mis walaago berilan kubadade mana saaso yani aaadisasaas walaa yajcalha kubaalata waji muwalaw asturki kitoose minkutoosa mana walaago midigaan kubadade misberin kubadade maywele yani nimankii oona ilahay keyrka caabudo jireen asnaamta caabudo jireen iyo sanamka dhaadilo jireen katoose walkhilaafe kusna mana in kasto adaa sutur ilahay intukudahay to sutro gaabilahay midiga lankubadena bidi lankubade si toos ma lankuwafila walaa taxsul sunato sunada oo sutrudna walaa sutro lerawmay sutrud may kuwa makaxa salaa sunadi ilaa astur oo dhiirirshay hulutaa giraacin haadalon baahani geedkoo degside iyo dhalankoo degside iyo mayamal saba mana wala maylifaday hulutaa giraacin dhon walaa dugsidaas ifaksar weli hulutaa dhudhonko sadimeel markilan weele lama meelood war leekn may wele asxaabu rasuul sala allahu alayhi wasalam may sheegeen rasuulka hadii safar galo misaagoobroogmasiinabarhooga meraab kortis boogda laakin yani hadii safar galo may dikri jaray unoo surudaayle rasuulka sala allahu alay salam ma e marmar may weldhadaaye gurbug usukoraw walaagu iritil saaro sula usulaw yajaran yani wa ka yani saas taasa kaasaay hortisa dhikadaay culmadii ahaadiisa wuriyeen maereno taasiyeedahay hadii la kiyaasi may nagatay ulutay diraaci kolka ulutay diraaci nalafada in walku badan maayo yani waa kay galanko dhiko iyo me hadii derbe heraasa derbi lamariitiy horta derbe lagaabile hadii derbe waaytona tiir tiir kasa lagaabile tiir hadii la waayo ad walgaabil waaytoona markaaso yani waa kay saas wa musaligi tiir hadii waayon markaaso gololafisade talilay masalligo sajaazada oo kale sajaadado dhirunshe yan sadadadon i walkuyarla sajaadado dheer maya anta kuturuntahaye lanki sajaadana hegayal dirinto dheer wa sulhoberto lanki maderas maya malfalo to hortisle sajaad macruuf hadubal kasay tan nafiyasay tan badu dheerta gaaban oo kale sajaadada gabga kutukudawlayleeg yeedaho dhika toorta walku maro kor sajaadada kinyaale aag hortis hadi koymalaraa sajaadada naftiya askorkingan macnaa o sajadi walwaaytoosaladi wiinin markaas ota wadhikaas aado dhikoy sarmusko dhikoy mexmelko dhikoy wal dheer surutay diraan wal dheer mana intaasana walaalili kolkan wayundabu lilmusali maylun sunaaye an yakuna ini aado bayna yadehi yaday musali musali hortis ini aado sutratun astur ini aad sutrad dhiirisha mayna boluhaa gader boluhaa bolu sitrati sutrad yeele dhiirishe sulutaa diraacin dunki lamadi sulutaan waayo o misne hadi waay dirb waay dirb sugaabila waay sotrokal waay sawel o yabsud fisade musalan masaliya fisade kasajadatin oo kale ay sajadado sajadadon i walku badan oo eh. kale walku yar oo kale eh, taasa fisde wa fain cajaza ot oh, kalkun tartiibo marki derbilan ka hawaaye eh. sir hawaaye walsurud aw hawaay markaaso manta masale fisde fain cajaza huwa manki hadi aajizo وamil اcajzi may limid ah alcsr ulesa limid eh caajizi derbi waayo walkas waayo walsulutay grain waayo sawele markaas hada jiidide hadan yani jiidiny jiidide biduli waayo diriran jiidide ay diriyan jiidide oo gabal filaa e du rogd jiidinto horta sudan jiidaas dirarka jiidaas fira sada judas imerada suruntanti dhehayta jiidinto sudan jiidaas kolkan jiidintan datiya lankia markureebas lanki gartaasi bulkaasi maraon mareeba solile saas oo kale wayaxsul aslu sunati sunad asalka may kaasalay bilkadi jiidow ahaan carlan bileeran jiidiya kaasalay hay cala halaaati adrucin sida dhudhan korshada jiidow tabyidun lisutrati waaha hay saas yani jiidin oo may jiidide dedab injiidon weero kore ley dedab ahaan dir horta injiidelai oo dedab injiidon yani binaawta weli dedab markala injiidan oo kale yani waa kay kal hilaali oo kalen walweelan sheega kalhilaal bil ookal maragna silanduuba oo kale oo diri ookal dhiirina jiidas yani saas waay jiidinti hadi la waayo hadi baan maalumisaal dadka qaar were masalan hadi jiidinti waayaan gabalki masaa'id oo kale jiidinti waayaan amaamada dheera sidaan deri waayan goonta ookal saan deri waayan amaamada silankuusay firiya lankuusi saakilusay viraahinadon asur may ahaanasay mana sikas amaamad saato salay lanka kuusay salere salere asur managlaasanyere walaska hormara yani wa kasaas maylasaday ulusay diraaci wado ulusay diraaci way walinkiya o yabsudo fisade musalanga fisade o kada faina jaza biajizo kada jididay kada jidow ya jide wa dol dirya jidide ala halaasati adrucin sadadunun korshe ya jidide wa tabyidun lisutrati asturkiya labiidaay laa tu'di bisutrati laa yani wa kaysaaso ila ida kana baynahu wa baynaha laa tuadii bisutrati mana sutra man gudaas ilaa adi benshi halaaatu abrucin itumaahin halaaatu abrucin kolku man yaal man yaale fi horeyan yaal an yakuna ini haado bayna yaday lmusali lanka mutukda hortis ini haato yalusunaaye sutratun haata calaa halaaati abrucin ma eh sutradaas yani waa kay sidudhudhung oo kalan haadaw meeda sutrad i ad datiin siddudon oo kale nika jartoln bahan walkubadan maya markaas adi walkubadan oo kale manaha sutradi inta yaal adigi inta surinto sutradin ma yaale sidudon walkubadan hegajar meela satradi markaasa lanki meelaha maraay datn maraay oo kale gadantin dhiibas tilaabo baan gaadays ibrwan mana majartol tilaab gaadmaya lanka maylifaday mil adi adi sule toog diiras sulusay sidudon oo kale satras datin haatoln maylan birkaas marahayo tilaaban gaada hajide meesaas mayla faday meedalan ka deeri kortalan baali waman fain ajasa adi ajizo hadka jidide hadanga jidide calaa halaaثati adrucin sididon korshe wa haade taas maylada sheekh shaaraha hoos maykuleya tabyidun lisutra mana sutrada yalageedahay yalakihirahasanyade wayundaw lilmusali an yakuna bayna yaday sutratan calaa halaaث an yakuna aye wayundaw lilmusali maylusunaaye an yakuna an yakuna yani lilmusali maysunaaye ay an yakuna ini hado beynaydh sutratun haas sutradaas oo calaa halaaati adrocin sadududhon kolshe haas oo meelo sutrad i meelo surunyi sadududhon oo kale faxinaydin xiina id wujida dalika sharbu shardigaas kaase la helo hadii shardigin hasan sheegna la hel sutro wala helayo ulusay diraacin waldhon hortis yaala waana lankinan dhawaadi wala dhawaadonbahasurreedkiantusntasurmemalfadaayo on dhawaadi mana fa xiina idin yaxrum yaxrum lmurur maro iyo xarame xiina idin waktigan si hadii intay shuruudehleer maha fa yaxrum lmurur maro iyo xarame xiina idin waktigaaso ila mariya yani waa kay xarame ini meelila maro sutra lamdatin lakumoodo xaaramo aliley markaasi xiina id kaanat sutratu sutradi haatay bihaadi shuruudi haati yaxrumu cala kuli axadin may haram ku ah an yamura bayna almusali wa bayna alkutrati asturja in lam nasan ini lankakumood xaram xaram wa ledi wayundabo lilmusali lanka tukada i wakaybihi adigi tukudaayo i lanko kale baala ka tukudaayo maylo sunaayay dafculmaari kan meelo marahay reebowsi maylikreebe bilashari koofudeed likreer hay koofudeed likreebe kowta waltaafidey yani nago eliley masalan adigi tukudaayo tukda satradii i asan satradii lan dhawta satrada dalankoodha krim e satrada kasaw ulusay jiraaci ew mise darbu mise jidaarbu taasa yani walaal shuruudadi walaal lankiyatasunga kumood fadaay ma aha reebasa lilay mana usku reebas bilasal saan taabadaas tookalamahoobakina walaa galantakas kaayaas tookadeda faragasiyaas markisida hooba sii jeed manaa kulkun laharbiyaas ilaa widaas wayazidhu wa musaligi ziyaadiye nadar alxaajati xaajadi gadarse ziyaadiye kasaailanaka horribiblamid lang adi makuweererdil faday maalka kobaado faday xarimta kubsad faday sila weelay wal anaanade yani sehelseelahaysi mana ilaa marka dembe lang kusuge ooba folaki weerada folan difaac fain maata almaro dheged maaragahaay hadii dhimado bidafci reebo ka dhimad lanki waa gabalki bamar faday faraga siiday faraga siiday wal isaharbiyay kabacda sidii baka dhimadi fahuwa markaas ay hadirun waay isaas malelaa isaasa fi lanadile adin walka dile malkaeraw dina male dembe korka mahana lime langa ka horey naftaba fadahayo oo kale limideya ay fain lam yakun dage fain lam yakun hadin haane lahu lilmusali musaligi sutratun astur hadin lahay mayla fadey yani masala yani maybua sutur hadimagabkadeg binaanko ile katukudahay zaikiratiso walban yaalne katukudahay aw tabaacada fogaado canha cani sutrati sutradi yeedaha ituka fogaado misl sutr le laakin sutradi kufogaadido masalan oo tabaacada fogaado canhaa can sutrati sutradi kufogaado asurki doma kudheeradi midheer asur masalan anta surinyi asurkineegu mis o gasura gaabadigu yan wagafa fi daari gasura usi goobad falide goobad falna mal fadaw mana asurka nasisuka goobad falaw mal fadaw goobad fal may kumide o gasura usi goobad fal yan wagafa fi gaari aki dariigi jidka dasisa surmi anta le marew dadkan yani saaib tacjiil anta degsan ya jidkan surumi iriiba surumi marka oo kale tukusho wala eedakakolanka meel marone waaye irisila isku surumi inta kalena maray kul wal marayla horsisadoka wal marayla mana usika gobod kale o bishaaric ama jidka surumi masaaibkin buisumle saas ee jidka binaanka isku surumi hortis wal marayla kan usi marooro horta maro walka hadee wale inti lankan waabutukanaye ad hortis marta kiraahiyu laakin walaysa lahu dafcu usul reebo male usgalanteego oo dala reebe erakor malelilay sutro man yaalo may reebe haye oo n yaalo usuba kudheeraday kalanga tinteege inti laaba gaaday maakingaado kor haye usuba ka goobod falay meel usurmib jidahaysayna ado ad horta hoob meel kuwareega karaas binaankaas usumar ado daat ahaanta wa may adiki ha afartun ini lanka surnaado on kheer badan lantukada horta sinmari fadiya adik hadidkaas ilaaliyaasa lankin wartu si goobad falay saturana makabo binaanka ibrahim katukdaayo aha meelkalka wareego ed laakin usugi inika reeba malaw litafsiri si goobad falay kuriya maylakaadayaal mururu garo maraw yalahu lilmusalli yani kuriyal mururu murur yalahu lishasi lankaade walaysa lahu lilmusalli mane adafcu reewa litafsirihi wa goobad falay o wujida yani wa kay masalan saas o wajada walo wajada huwa shasigi hadii helo fi safin safdhatisadi furjatan tasacu man yusali fiha gabolka boe oo lang oo tukasho waasacnagdaas hadii helo falmururu maroya lah lishai shaigi la bayna yaday lmusali walow maca wujuudi sutratin bahaato liyasturahaa biwuqufi fiha safa ma ergaayega binaaw safkiha ku binaaw kalku yani lankin safki waalda satridisisi datin lakumoodo lanki diidahay adin meergato boko birkaase urtokoday isku dheh maraasa liley markaas madini kor usul suturadaas gablkaasa bogaasa buytifaday yani mara korta liley markaas si meelas usul meelas hadii meel surun usubadaasas makala haddi markisa liley nanshirees tukadaayo hortis maraato gabalkeeda buytifaday ama hadii imaamkila kahiranyi imaamki bas turun geek dadkina gedaanse kahiranyi dadki kolku man aabo weelen binaa e kokal isku binaayeya mismisaailki ariir waha bayna saariyatayn ba lakatukad lfadaay dadkinama katukna der gabal meel binaa meel katukado masaajid wal waasini taas masaajid oo kale bayna saariyatayn wal isku tukado korasasay hoobesan ariir jumbajer kolka yani waa kahin dadkina bayna saariyataynka kutaben bibinaawi argahay meelna moodan iyosilku moodo fadin wal hiri dadka dadki isku maraas markaas man ali gofna makareebo kareebo mana may walay dadka sutradiyo may lare yani sutrat limaami sutrat liman kalfahu imam lbukaari anao tarjumaysde tarjumada baabkasan soo biya imam buaari sutrat limaami sutrat liman kalfahu alere imaamka oo sutrga sutro kalka waydiya sufutol isku dhahmare leedi wal dhahmara mar langalinku galnasigamule lankiategon walmana ngaabo welaw mana imaamka da sutro gabe micraabkan sutradiis ma imaamka dadka dong imaamka tangawa sutron eh wal isku dhahmare lay markaasoy mana yani man reebo korolili hada sufuufta dakidamarmarasaasulid binaawtalamkidi kormaleel baabu sifati keyani salaati baabu sifati salaati ey kayfiyati salaati salaat kayfiyeedi ambaabay yundabu may lusunaaye an yaquuma huwa shaksigi niguma lusunaaye laha lisalaat salaat biningum lusunaaye bacda faraagi limaamati ikamati akamidi faragookeed bacdi shaynigum wayundabu safu lawalu saful lusunaaye wataswiyatu sufufi sufufta simawkeed iya lusunaaye walilimaam iya waan haakadu adeegnamo badan وaitmam saf اawal safki ul tamwelosheelusnaaye falawal tamwel wajihatu yamin اlimam imam dijiyadeedi akbal falbadan uma yanwihi washaki niyoode bigalbi galbi musaliya ka niyoode fain kanat isalaatu faridatan adiyad waja may waajibe niyatu ficli salaad salaadi ficilkeeda niyadeediy waajibe kownuha kownu salaadi salaadi anshireediy waajibe farlan tayinuha tayinu salaadi salaadi magadhowkeediy waajibe doran lamagdhow o asran lamagdhow o jumatan lamagdhow وayجiب may waaجibay garu dalika اlmanwiyi raahi yani wa manwigaas kaas lahririyosa bitakbir yani takbirta lilhariri fayuxdir lmusali musaligi xaadirya huma dukira fi dihni din lmusali fi galbiya kaxaadire atman wayatalafadu kalafdooda bigi ma dukira nadban sanonuma wayasidugsihaygasade hu almanwiya muqaarinan ha lahariri angasade biawali takbir takbirta wershi lahaririya wayastasxibu lusaacisade huma dukira kaasla sheegay bisaacsi hataa yafruga huwa musala ini kufaru nagdo minhu min atakbir takbirtas kufaru nagdo walaa yajibu tacarudu bamba muwaajiba licadadi rakacaati rakacyaalategiyodan ba walaa ilaafatu walaa yajibu ilaafatu ilaafan muwaajiba ila llahi tacaala ilahi lan ilaaf lilahi taala ler muwaajiba wala adaw adan muwaajiba o ilka allah muwaajiba bal yundabu dalika lmadkuru madkuurkaslaase walamaanelay wain kaanat isalaatu naafilatan hadiyad naafiladaas oo muwagatatan la waktiyay wajaba tacyinu cayin iyo waajibi kaciidin oo kale wakusuufin oo kale wairaami wasunati duuri wakayri dalika bua wain kanat isalaatu naafilatan adiyad naafiladaas mudlakatan la furay ajzaamay guday musaligi niyatu salaadian guday walow shaka lmusaliyadi shakiyo bacda takbiri fi niyatika shakiyo o fi shuruudiha shardiha shardi niyatika shakiyo fal yumsigihaisudoy fain dakara hadii asusudha niyata qabla ficli ruknin o wakasura lfaslu fasal gaabini lam tabdul hiya wain dal lfaslu o bacda ruknin una bada sasusuba una kaaso qawlin o oh, ficliya badalat salaa malo gadaal musali musaliga niyatajigoy o oh, cadaman go-a suba ficli laga biha hadi salaati o shaka shaki hale kadaa gooyey ha salaadiya gooy ownaa niyooday fi rakacati lula rakacti ulud hadiya niyoodo rakaca gada salaati fi saniyati gooya o calaka lkhuruja baw hilo bimaagi ir yujadu lelo fi salaati bina lakelo o oh, sawahumamalalakeelo kadukuli zaydinagalosh oo kale wa mobeelka dioshi oo kale bobadalati salaad salaadi gudaas o filaalika gudaas walaw ahrama biduhri qabla sawaali caaliman lam tanaci doo jaahilanin agadadnablaan walafdu takbir eh, maaluhu wamabxaduhu ey eh, baabu kayfiyati salaad salaadi qaabsheeyen baabay yani musanifka may banjeede almustamilati kayfiyadi almustamilati kulmide calaa waajibin waajib kulmeede wayanqasimu lidakilin fi mahiyatiha wayanqasimu ma ingir sameey waajibku suge lidakilin yani waa kay masalan gali ingir samee fi mahiyatiha masaladaha kigadiya galaw wayusama rugna walikharijin na ingir samee wayusama sharban wagad inagay وعlى mandubin ni shamliye وaynqasim lmandub usun ma ingirtame lima yujbar bisujuudi sujuud walaka kabaw وayusama huwa maga say baclanga leray walimaga angirtame laa yujbar bisujuud وayusama hay atanga leray intaasan kuhadal fadaa musani yundab maylusunaaye an yaqul almusali an yaquma almusalimu hayundaw may lusunaaye an yaquma huwa shafkad ini gumya lusunaaye laha liajli salaati salaadi daraadi an gumya lusunaaye bacda faraagi ligamati agimadfargawkeeda badishayni gumyana sunaayo laa fi asnaaiha agimada laftiya mal gumaayo marki lafarg nagad badisheena gume way wayundab safu safya lusunaaye safkaaso alawal hore saf ka ini lanka surum hadii helawkaasa lusunaayo wayunda watundab may kale lusunaaye taswiyat sufufi sufufta simawkeediya lusunaaye likuli musalim a waftukudawkas ini gaar ahaan ni fiiriyo safka sima manaa adalaylka inta toosin ad nafta istoosido sabka sintiya sunaay nankasila ku saaran laakin walilimaami imaamkaya aarkadu adeegnimo badan min gayrihi wa nanka nanti toosi fadi imaamka naftisda toosi taasa adeegnimo badan laakin gof kasanisimonan baanyi wa wayundabu lilma'mumiina may kala lansunaay dadka ma'mumiinta itmaamu safi lawali sabkiyulataam walow shay lansunaaye taful is oo godoobeyi kokal mal bilaaw falawali kangadna jidil samuel falaa yashracuuna magudgalaayan fi sabkin thani saf lamaad magudgalaayan hataa yutima alawalu kan ulanti kutaamnagda wahakada walamru hakada kan ulu taamnagdoy kan lamaad taamnagdoy kokal markaasay bilaawa ko godoobeyi kokal mal bilaawo adi fadaw imaamka salaada kuboy adoo safki godoobka dhimaystiraaso jeed imaamkuboy adi fadaw salaada kamka inti godoobay safkal mabilaawa salmana وaتmاm الsaf وndawmay lusnaaye itmam الsaf lawali satamwelo sheka lawali kan ol latamwelo kan kale ki latamwel yani waka saaso وayundaw may kale lusnaaye ay wajihat ima wajihat lyamin اlimami وayundaw may lusnaaye i wajihat وajihat yamin اlimami lesula yunda walban gadarto wajihat yamin اlimami imamka midig jihediyaye afal faadla baadan imaamka midigdis jeediya ina zulumta kaasa afdale wa asxaabu rasuul sala allahu alayhi wasalam midigdaasa yani badnaa iskadeeyaay may welay rasuulka markaa salaamnasadaw wejijantusaanuun jirayera midigdaasanun fadaa kolka midig hoob lehla midigdaasafayla imaam midigdis assalaamu calaykum markiisu rawna kakaabilaa wajihatlyamin limaami imaam midigdis jihadi yani waa kay yani waa kay aflal fal badan min jihati yasaari yasaari limaam imam jedis bede e tamrida fal badan wa uma sharaca lmusanifu musanifki may guda galay fi bayaan larkaani arkaan salaad adeeyawshe wabada biniyati bilaw faqala musanif mele yanwi uma yanwi lmusali musaligi niyoode biqalbihi galbi lmusali musaliga galbisheeye ka niyoode wali tukadaw ya niyoode wa watakhtalifu niyatu nidi iskhilaafasa bicasabi lmanwiyi kan la ini faral ini sume iyo iskhilaafas wa ko fain kanat isalaatu salaada markaas latukadla fadawadi fariilatan waajibat gowrac sarmaib oo kaleeto wajaba may waajibay fi niyatiha niyat lfariilati fariiladi nidiya may waajibaayana halaatatu ashyaa waajibaaya niyatu ficliha hadi kal wajabala faacilnkual wajaba may waajibeeyo niyatu ficli salaati salaadaas ficilkeeda laniyood almucabari anha almucabari anha an ficli salaati usalilkaabiro wakawnuha kawnu salaati salaada ahaanshadeed waajibe fardan fardinat yani waa kayfilasaaxi watacyinuha tacyiinu salaati salaadi magadhawokeedi waajibe duhran duhran magadhawo aw casran casran magadhawo aw jumcatan magadhaw wayakti fi subxi may kaafiyey salaat lgadaati wa salaat lfajri ya kaafiye wayajibu may waajibey karnu dalika almanwiyi kano liniyooday kaasa lahariiriyow sheeye waajibe bitakbiri bijamiicihi tamici takbiri takbirtu dhamaanteed lilhaririye waajibiye waay sajida walaadiya galbaga kaxaadir yaas allahu akbar markiraas galbaga ka jiraan wa fayaxduru lmusali musalligi xaadiriye hu almanwiya kiliniyooda iyo xaadiriye fi dini fi galbi galbi lmusali musali galbishay kaxaadiriye xataman waajibnima ay liana niyata bilgalbi ahaatay wamaxaluha niyatu filarayo galbaga kaxaadiriye sajida walaad markaas allahu akbar erewa wayatalafadu kalafdooday kahadale bihi bilmalwiyi kiliniyooday kaadale nadan sunanoma saasafaylew lisaacida lisaano carabkas in waafago algalba galbaga waafag galbaga i carabkaas inis waafaga inikas kalfaod talafodkaas ayalsunaaya waayo silamfahma mana may guwaan culamadu marki usa yani usali farladuri kada lain yani niyadi ya isbaraw shaniidiya dadkan dad cajamiya kolka niyadi naftiya ba isbara un ba salaniyoode saas daraadiya usaliya lere kada lere saasan lain mana hay isbaraw an baanta isbarawki dadkin carabi ajan niyo hooler may la niyoode niyadii naftiya baan baan an salere salere saysaas wayatalafadhu wa shaksigi lafdoode bi bilmanwiya ka nasboode nadban sunanama wayaqsidun gasade yani hu almanwiya ay yani waa kayan gasade wayaqsid lmusali wayaqsid lmusali musaligin gasade hu almanwiya kii la niyooda yan niyo yan gasade muqaarinan hal liawali takbiri takbiirta awalshe lahariiriya mana takbiirta awalshe iya galbashay iya lahariiriya kiliniyooda dardidi walaae galbashe geliye marki allahu akbar eraw awa takbiirta awalshe lahariiriya waay wayartidun gasade ru almanwiya kiliniyooday muqaarinan haal mustadig lahariiriyaayo liawali takbiri takbiirta awalshe lahariiriya wayastasxibu huwa musaligi saaxibsadee wayastasxibu huwa musaligi saaxibsadee hu almanwiya kan liniyooda ya saaxibsade galbisheenka jaraas inti inte hataa yafruga lmusali musalig inti kufaarug nagdaayo minhu min atakbiri takbiirta kufaarug nagdaa allahu akbar inti waraw galbisheesadid walhaska jaraan isuniyooda ay kaas maylare muqaarano oo oh, xaqiiqi aw markaas almuqaaranatu hada huwa almuqaaranatu lxaqiiqiya tolere oo oh, niidiya galbiga ka hadlayaas min ibtidaai allahu akbar kubilaa ilantiha takbir saadanti kureebasalaagin galbaka jarhaya may lere taas almuqaaranat lxaqiiqa lere laakin tan yeede dhib badan taa tanla fada oo muhiimka ah may lewa walmuqaaranat lcurfiya muqaaranat lcurfiy miyay taas iktiraan niyati niyadi ini laharisato biayi juzin min ajzaai takbir takbirta yani juzyaalse jus lamida ini laharisato walow awalka bahaato allahuma arkiaas sadidi walaas inada tukadaas walaa tukadaas farad ayin ma e eh, adana goor ayin sadidiya galbuga kahaadiridi allahuma arkiad lahayti akbaran deernay reer galbuga meelkaleen iskubaay walma dhibaalilay ad mayli faday allah ah, allahu akbartaas jus kumida ah ini galbuga walaaska jaran macna walaa yajibu taasa may liray muqaaranat alcurfiya taasa waan muhime ah. tan xaqiigada dhib badanta walaa yajibu tacarudu dambaw muwaajiba licadadi rakacaati rakacyal firyo lanbanbaa kawaajib arbac rakacaatin alaata rakacaatin rakacatayn waajib mehan wala listikbaalu walaa yajib listikbaalu istikbaalna mawaajiba mustaqbil alqiblati oo kalena mawaajibayan wa wala lilaafatu walaa tajib lilaafatu ilaafan mawaajibaas ila llahi tacaala ilahay lang ilaafi ilan salaado ilahay laybilan tukudahay kolkan lilahi tacaala lakadara waajib mewa wala ladaau walaa yajib ladaa adana mawaajiba adaan lilahi adaan leron muwaajiba aw ilgalaa walaa yajib lgalaa galan muwaajiba galaan oka leron muwaajiba ooban waajibnasade bal yundab lkul untun kulisha walsunaay an kulisha walsunaay laymama muwaajibaayan waay bal yundab kulu dalika kaas kulishay waajibe bal yundab dalika ay dalika almadkuuriya waajibe salaada hadii fariilata salliidii linkalgaadeel hadii suneta salimniyooda yeel wain kaanat isalaatu salaata deeta naafilatan suna naafilada naftiya shal bahaas oo wakta leh in naafilo waktan lahayna mudlaqe annaafilat lmuwakata iyo wanaafilatu lmudlaqa labadaas angaismaa suno oo wakta le suno waktan lahayna mantiila fadal isku tukada kolkun shalkaas maere wain kaanat salaatu salaada naafilatan suno naafiladaas oo muwakatatan lawakti saaxibata waktin waktan saaxib adeeto wajaba fiiha shayani lama walaada waajibaa lamada shay may gasdulficli axaduhuma oosa ku sheegay gasdulficli wasani kan lamaadna atacyiinu magdhawo waay intaas bis lamadaasa waajiba ficilkin gasado shay usaliiti eh i magadhawow oo raatibat aduhri raatibat almaribraas kusuba misali wadalika ka ciidin oo kal yani salaata ciidi alalxaa ama salaata ciid lfidri wakusufi wakakusufi tusali salaata kusufi shamsi tusali salaata kusufi gamar wairaami tusali yani wa kay rakaahi salaat alixraami sao kale ley wasunata duhri wakasunati duhri tusali raatibata duhri wakayri dalika wakagayri dalika almadkuuri kaunata sheegni keershi mima lahu sababun wa walibasab lamisfogtala saasala cayine magaasha la dhawe wain kaanat isalaatu salaada hadii taa naafilatan sunet naafiladaasoo muwakatan ma e naafiladaasoo mutlakatan lasii daayay meedankirna mulamalkjeed laysat saaxibata sababin walaa waktin wa salaad waktan saaxibe ma e salaad on sababan saaxiben ma e salaad mutlageen isku tukada sunaa direeso asocodko le e wain kaanat isalaatu salaadi naafilatan hadiet naafiladaasoo mutlakatan la furay meelgalkirna sababnlahinsanlahin ajizaa may gudeeyo hu fi niyatiha niyati salaat salaadaas niidiya may gudeey niyatu salaati salaad niidiya besa gudeey salaadla isku niyoodas wartaa salaadan wesasalaahu bareeraas walaw shaka lmusali kii tukdaay hadii shaki bacda takbiri allahu akbar markiisu ari bacdi shay fi niyati ki shakiyo hal nawaa am la ad walay niyootayniswalma niyood aw fi shardiha shardi niyati nidi shardi ada farla niyotay mis nis niyoti dura niyotay mis asara niyoti dali niyotay mis adi niyot wal saasa kashaki fa yumsiku markaas way haysade an lkuruji min asalaati salaadi makubaha haysade walawayara haysade kolkun fain dakara lmusali hadii hasuursado ha aniyata nidi hasuurso ha durlay haytay walad niyoti fariiladay haytay sunaday haytay wal niyood ma hasuursama dafla ficli roognen rugno falowkiisa horteeda hadii oasuusado o kasura alfaslu waqad waqad kasura milankasilagadelay walhaal kad kasura alfaslu fasalkina gaabinyi lam takul hiya salaadimugras amanti ad shakide adura niyotay misma e eh, raatibi suni niyotay shakidid wal yarko danghaane ficil baadan falneeb marki baasusatin si dura lam takul salaatu salaadimugras way fain dakara way shasi yadiona hasuusado asalaata salaati hasuusado gabla ficli rogni rogni falowki sorteed hadii salaad hasuusado walaa alkasura alfaslu fasalkina gaabinyi lam tadur hiya salaadi mubraas waay wain gaala alfaslu fasalki adi dheerin misme tadakara huwa shasigi hasuusaday bacda rognin bacda ficli rognin rogni falowshi bacdi shay rognadaasoo gawliyin marki fatahaado aki oo kalay hatawi walawsaniyood oo ficliyin bacda rogni bacda ficli bacda rugni bacda ficli rugni rugni falowshi badishaydasus rugnigaaso ficliyin ficlig nisbey markii rukuucilegatowi badalat salaatu salaadi gudaas walow gadaca lmusali musaligi hadii gooyo anniyata niyadi gooy bian nawaa gadca salaati wa niyadi agooy maysada salaadan gooy makubasoosaysa ahay misme o cazama huwa musaligi go-aansado calaa gadciha gadi salaadi salaadi gooyawsha go-aansado koy salaatin dhamba gooyen ow shaka huwa musaligi shakiyo alhe halhe gooyey ha salaada gooyey mise taamwele salaadin gooyase mise taamwele sasaki shakiyo ow mismeena waa niyoodo fi rakcati rakacdi alula hor rakacdiula dakiya niyoodo gadcaha gadca salaati salaadi gooyawsha fi thaniya tan ulu tukoyre tan lamaas gooy oo kal o oh, calaga lmusali musaligii hiro alkhuruja baho salaadi kubahoshe khuruja salaadi wa alkhuruja khuruja salaadi salaadi bahoshe kahiro bima bishayin shay kahiro shaygaasoo yuujad huwa shayga lahelaaw fi salaadi salaadi daki lakeelaw yaqinan fil yaqiin lakeelaw lankodareeda waybay hakin muuqda ide salaadiya gali oo busukooy gooyay sarti o tawahuman yaqiinan lalakeelaaw o tawahuman malamalalakeelaaw wadalika kadukuli zaydin zayd agalow shay bu aha iglo hooba gal ku behe hoobelka hooba dhii ku behe saas kale erti markaasay batalat hiya salaadi guraas waay ilaali xaaladii ba guraas maay hal deero dalkikoy malaraw batalat salaadu salaadi guraas fi jamiici hadi suwar suuryaalka hane daasjacmi waa kaiya salaadi guraas waay may welay lixusuli taradudi taradud ya almunaafi lishardi niya nida shardi shardiyo nida shardisha may hay aljazbu go-aan ahay go-aanka milageedi taradud alkutuga raajib uxiwaay walaw acrama lmusalli musaligi hadi xarmado aduhura fi duhuri duhur armado qabla zawaali ididulowkharta duhur hadi armado caaliman haal ka cilmi leyi lamtanagidi salaadi magudgamaasuhay doorka in galne kulay suba gala doonesa hiridi inti galawna ogi laakin ma galna argahay walaw acrama fi duhuri hadi armado qabla zawaali ididulowked hortees duhur may ka galaay qabla bacda zawaal hay gabla zawal yakal caaliman haal cilmiley bianahu ana alwakta waktaga gabla zawali niyey meelin haduu suro gabla zawal niyey ogi saasa gali ma lam tanacgid hiya talaadin gundumaas o jaahilan dhegeg walaw axrama hadii armado biduhri armado gabla zawali ridi sulowteed horteed armado laakin jaahilan haala kawni jaahilan haalaki jaahila harmado ini gal ini galam korkawas harmadila in agadi salaatu salaadi markaas gundumaas naflan sunin gundumaas waay uma ishaara almusanifu musanifka ishaaray ila rukni thani ruknigi lamaad midiya kubahi oo ruknigi ulahay ruknigi lamaad ishaar bigowli walafdu takbiri mutacayinun bilcarabiya kagooli